alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qowli qaala almusanifu raximahu llah waalficlu in lam yakun naasikhan falaa tulfiihi haaliban biindii muusala wain tukafaf anna fasmuha sakan walkhaaba rajcal jumlatan min bacdi an wain yakun ficlan walam yakun ducaa walam yakun tasriifuhu mumtanicaa فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو قليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي wuxuu yidhi sheekhu walficlu ficilkii walficlu ficilkii in lam yakun haddii aanu ahayn huwa ficilku naasikhan naasikh haddii aanu ahayn falaa tulfi ku ogaan maysid adigu hi ficilka haaliban ee fil haalibi sida haalibkaa muusalan inuu yahay ku ogaan maysid mid lala xiriiriyey biin in inta oo dii tana waxaynu kusoo guda jirnay adawaadkii inna iyo walaalaheed takfiifintooda iyo takfiifin la-aantooda marka waxaan ku soo guda jirnay inu soo qaadanay haddee innadii la fudaydiyo ka warrama hawlaheega inna haddii la fudaydiyo wakhufifat ina faqala alcamalu watalzamu laamu idaa maa tuhmalu haddee inadii la fudaydiyo waxa weeyaan camal in la camal siiya waa yaryahay maxaana fara badan in la ihmaaliyo oo la camal gado ayaa fara badan haddaba marka la ihmaaliyo waxa waajibayey dabadeed laam loo yaqaano laamulfaariqa laamtaasna waxay kala saaraysay intan mukhafafa min athaqiilada iyo intii naafiyad ahayd labadaasay kala saaraysay marka laam haddii aad aragtid waa mukhafafatu min athaqiila haddii kalena maxay kaa noqonaysaa dee tii naafiyad ahayd ayay noqonaysaa waayahay haddaba waxaad ka warantaan khabarkeygi muxuu noqonaya markay noqoto maxay mukhafafatan min athaqiila marka ay noqoto ismeedii waynu garanay oo waa damiiru shaani khabarkii muxuu noqonaya ma jumla ismiya mise waa jumla ficliya jumla ismiya waa noqon karaya jumla ismiya waa noqonaya haddee jumla ismiya uu noqdo wax faasil a ah looma baahanayo wax faasil ah looma baahanayo kaasi waa mid waayahay haddee ficil u daba dhaco ficilkaas waxa shardiya inuu noqdo ficil naasikha ficil naasikh inuu yahay baa shardiga waa haddii ficil u daba dhaco ficil naasikha inuu noqdo ayaa shardiga ficilkii naasikhi waa kaaniyo walaalaheed iyadanna iyo walaalaheed iyo afcaashi loo yaqaaniyo afcaal muqaaraba soo ma garanaysaan intaasuu noqonaya ficilka naasikha eegno haddaba hadii kaana iyo walaalaheed ay daba dhacaan abarkii laamtii halkii gelaysaa laamtii laamulfaariqadayd halkii gelaysaa waxay gelaysaa khabarka kaaniyo walaalaheed bay gelaysaa wain kaanat lakabiiratan ilaa cala aladiina hada allah iminka intani waa maxay waa mukhafafatun min athaqiila maxaynu ku garanaynaa kaana khabarkeegiiso kabiiratan ma maxaa la geliyey laam baa la geliyey idan laamtani waa laamul faariqa maxay kala saaraysaa intii naafiyada ahayd iyo intii mukhafafatun min athaqiila ahayd markaa laamta halkaad ka dayeysaa haddii kaani daba dhacdo afcaalshii nawaasikhdeeda kaani iyo walaaleeda ay noqoto waa khabarkooga wey waaya maxay noo yimiday haddii ay noqoto afcaalulquluub ka warrama afcaalulquluub ficilkii naasikhi hadduu afcaalulquluub noqdo ka warrama iyaga laftooda afcaalulquluubtu dee khabar bay qaadanayeen soo laamti laamulfaariadahayd waxaay gelaysaa maxay khabarka afcaasha ayay gelaysaa wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka wain kaaduu layaftinuunaka u fiirso khabarka ayay gelaysaa iyagana waxaad ka warantaan haddii afcaashii ay noqoto afcaasha naasikhid danne iyo walaaleed hadduu yahay ka warrama danne iyo walaalood haddii ay noqdaanna mafcuulka labaad soo laba mafcuul ma qaataan mafcuulka labaad ayaa laamti laamulfaariqadu ay gelaysaa wain wajadnaa akarahum lfaasiiin u fiirsada wain wajadnaa akarahum lafaasiiin wajadnaa akara waa mafcuulkeygii koobaad lafaasiiin waa maxay waa mafcuulkii labaad markaa mafcuulka labaad ayay gelaysaa maxay laamti laamulfaariada ahayd intaa si fiican iskula fahmi waay khudrigii haddii aad haysataan waa aclamta soo ma aragtaan halkaa wuxuu inooga qabanayaa ficilkan dabadhacayaa inta ficilkan dabadhacaya in mukhafif min athaqiila ficilkaasi dabadhacayaay dabadhacaasi aqsaam buu noqonaya afar qaybood baa loo qaybinaya wuxuu ka qabtay waqad yalyahaa hayru naasikhi afartaasi kaiir iyo akhar naadir iyo andar afartaasa ka soo baxaya in daba dhicitaanku daba dhaca ficilkani mid kaiira oo fara badan u yahay waa kee afcaashan nawaasikda afcaashan nawaasikda mudaaricoodu inuu daba dhacaa intii waa mid kaiir ah u fiirsada afcaashii nawaasikda ahayd mudaaricoodii inuu intii dabadhacaa dabadhacaas waa kaiir weyaan waa farabadanya mln kaasi waa qaybta kooaad qaybta labaadna waa aar way kasii badan tahay oo waa maxay afcaashan nawaasikda maadigoodu inuu intii dabadhaco waa aar weyaan waa sida faraha badan waa sida waa qaybta labaad qaybta saddexaad waa qayb naadira waa naadir way yar tahay waa maxay afcaasha aan nawaasikda ahayn maadigoodu inuu intii daba dhacay waa maxay wuquucaasi waa naadir weeyaan ficil aan naasikh ahayn ee maadigii inuu daba dhacay waa maxay waa naadir weey andarkuna waa maxay kaka sii naadirnimada badanna waa maxay ficil aan naasikh ahayn mudaaricii inuu intii daba dhacaana waa maxay waa andar weeyaan marka imisa loo qaybinaya xagga wuquuca afar baa loo qaybinaya kaiir iyo aar naadir iyo andar kaiirku waa maxay waa afcaasha nawaasikda mudaaricoogu inuu daba dhaco aarkuna waa maxay waa afcaasha nawaasikda maadigooda inuu daba dhaco naadirkuna waa maxay ficil aan naasikh ahayn maadigii inuu daba dhaco wey andarkuna waa maxay ficil aan naasikh ahayn mudaarici inuu daba dhaco wey afartaasa loo qaybinaya marka xagga wuquuca iyo dhicitaanka intaynad fahanteen baan filaya wuxuu kusi tilmaamaya halkaa uu kuleeyahay wayaqilu an yaliha hayru naasikhi wuxuu ku tilmaamaya haalibinta hayrulhaalib waxaa dhici karta ficil aan naasikh ahayn inuu daba dhaco ficil aan naasikh ahayn inuu daba dhaco ficilkan haddaba aan naasikh ahayn laamtii laamalfaariqadeed halkay geli macmuulkiisa la eegaya ama faacilkay geli ama mafcuulkay gelasa sowma aragtaan bacdulqowlkaasi bacdulcarabay leeyiin in yaziinuka la nafsuka sowma aragtaan wuu inuu qoran yahay in yaziinuka la nafsuka wa in yashinuka lahiya inhu shaniya yaziinuka waxa ku qurxinaya la nafsuka naftaada waxa qurux ku yeelaya waa naftaada naftaada aduu kulba halkaad dhigtid iyo sida aad tiraahdid ayuu noqonaya wanaaggaagu ya waa hadal aad cajiiba wa in yashiinuka wa inhu shaniya yashiinuka waxa ku fool xumaynaya lahiya iyada haddii fool xumoo dhinaad doontidna iyadowna iska ilaali meesha iyadu doontaba haddaed doontid adna ood daba dhaclaysid dee ku halaagaysa manahayn markaa wanaagaaga iyo faalxumadaadu labadaba waxay ku jiraan maxay naftaada umay ku jiraan maxalu shaahidkeenu waa maxay in yaziinuka la nafsuka wa in yashiinuka la hiya waa mukhafafatu min athaqiila shardiyo ma ahade oo ficilka maynaan jasmin minu jasmine yaziinu baynu iska nidhi macmuulka maanta laamulfaariqadii ha gashanin la nafsuka waa faacilka laftiisa wa in yasha inuu kalahiya dee hiyadu len faacilkii lafteedii ba gashay markaa saas oo kale waa andarkii weeyaan sooma mudaaric ficil naasikha mudaaricii aan ahayn inay la xijsataa maxay ahayd andar bu ah sooma andarkii weyde iyo qowlka kale yidhahdeen in qanacta kaatibaka la sawtan in hushaan iyo qanacta waxaad madaxa kaga garaacday kaatibaka karaanigaagii la sawtan jeedal ya ninkii kaatibka kuwa waad madaxa kaga garaacday maxay jeeda baad magaca ah kaga garaaday inqanacta ya kaatibaka la sawtan iminka intan waa maa mukhafafatun min athaqiila oo maxaynu ku garanay laamulfaari laam la idhaha jirta maxay gashay mafcuulkiibay gashay qanaca mafcuulkeygii bay gashay qanicna naasikmaha waa naadirkii wey mina naadirkan waa naadirkii wey baytu shaacirkana isna kamid wuxuu yidhi shallat yamiinuka in qatalta lamusliman xallat calayka cuquubat mutacamidi shallat yamiinuka in qatalta lamusliman xallat calayka cuquubat mutacamidi waa baxrulkaamile shallad ha qalasho yamiinuka midigtaadu ha qalasho in hushaniya qatalta waxaa dishay lamuslima nin muslime ayaa dishay xallad ha degto calayka adiga dushaada caquubat mutacamidi ka baraare dilka u sameeya ka kas dilka u sameeya cuquubadii waxa weeyaan loo ballan qaaday ee shanta ahayd alla ilaah dushaada ha ku aabsado maxalushaahidka maad garanaysaan yaa in qatalta lmusliman atali waa maa ficil naasikha ya waa ficil aan naasikhayn maadigiiso lama xidhiirsan waa naadir wey lamuslimanna waa maxay waa laamulfaariqa intani inay tahay mukhafifatan min athaqiil ayna tusinaysaa ayna tusinaysaa ee ayna ahayn in naafiye ayna ahayn war misle fanaynta markaa warkaa khulaasadiisi waa maxay warkaa khulaasadiisi waxau noqonayaa intii ahayd aynu takfiifinay ee shidka aynu ka fudaydinay ya hadee ficil ku daba xigo ficilkaa ku daba xigaya ficil naasikha ayuu noqonaya sida haalibka ficil aan naasikhayn muu ku daba xigsan karaa mise kuma daba xigsan karo hayru haalibka waa ku daba xigsan karaa naadir ama andar buu noqonayaa hadee maad loo kala qaado waa inta wuxuu yidhi walficlu ficilkii in lam yaku haddii aanu ahayn huwa ficilku naasikhan ficil naasikha ah haddii aanu ahayn naasikhina waynu tilmaanee fa anta adigu niyow laa tufi tufi maad garanaysaa waa mudaaricu alfa alfa mudaariceedii weyan laba mafcuul ba qaadan jirta sooma ya waayahay wa alfa yaa sayidahaa lada albaab fa anta adigu laa tulfii ku ogaan maysid hi ficilka haalibanay filhaalibi sida haalibkaa muusalan mid lala xidhiidiyey inuu yahay ku ogaan maysid waa mafcuulkii labaad bin in mid lala xidhiidiyey inuu yahay inta oo dii tana waynu ka sifayna ama bin in dii bin in dii tan oon ka bedelano halkaa waxaa nagaga dhammaaday innadii inna marka haddii la fudaydiyo in la camal haleeya waa yaryahay in la camal siiya waa yaryahay in la camal haleeyaana waa fara badan yahay wain tukhafaf anna fasmuhastakan wlkhabar ijcal jumlatan min bacdi an wuxuu yidhi sheekhu wa in tukhafaf haddii la fudaydiyo anna anna haddii la fudaydiyo cidda fudaydinaysa maada almukhafifu hiy alcarab hadda waa carabta wey sooma wain tukhafaf haddii la fudaydiyo anna anna haddii la fudaydiyo fasmuha ay faslu anna annada ismigeedii istakanna ay inxadafa waa xadfoonaaday huwa ismigu walkhabaray wajcal yeel alkhabara khabarka jumlatan jumlo ka yeel min bacdi an an dabadeed khabarka jumlo ka dhig muxuu leeyahy sheekhu wuxuu leeyahay ina soo marnaya anna ka warrama annada lafteeda waa la fudaydin karaa annada lafteeda waa la fudaydin karaa haddii la fudaydiyo saddex arrimood baa waajibaya ko iyada in la laba ismigeediina wuxuu noqdaa damiir maxduufo oo go saddex khabarkeeduna jumlu noqonaya saddexdaa arrimood baa waajibaya in la camal siiyay waa waajib sidii kolka hore ba jirtay ahaanasa marka la fudeediyo ismigeediina muxuu noqonaya damiir maxduuf ah ayuu noqonaya ma damiiru shani ma mise damiiru shani ma aha cinda bnu waa damiiru shani laakiin naadimka iyo jumhuurtu uma shartiyayaan damiirkaa go inuu damiiru shani yahay damiiru shanina waa noqon karaa hayru damiiru shanina waa noqon karaa ismigeedaa go-an muxuu noqonayaa yaa jumlu noqonaya khabarkiina waa masl bane jumladaas ma jumla ismiya mise waa jumla ficliya adlaqa almusanifu musanifku wuu idlaaqay sooma idan jumla ficliyana way noqon kartaa jumla ismiyana way noqon kartaa intaa masl bane tusaaluhu waa maxay waxa weeyaan calimtu an zaydun qaaimun ka warama an zaydun qaaimun annadii ad taqaaneen baynu an bay iska noqotay zaydun qaaimun baynu daba dhignay haddaba antan sideedii baa u camal horta waxay u baahan ismi iyo khabar bay u baahan tahay waa arrinta labaade mar haddaynu fudaydinay ismigeedii he in la gooyaay waa waajib misle fahni waay waa saddexaad eh khabarkeegiina wuxuu noqonayaa maxay jumlo ama ismiye ha noqdo ama ficliye ha noqde intaa misle fahni way waxaad ka warantaa isagoo sheekhu istakanaynayey istakana wuu asturaya wuu qarsoomaya waa ku qarsoomaya ma xarafka dhexdiisa ku qarsoomaya ya laa stitaara fi xarfi xara waxba taamula xarafka kuma qarsoomay wa arinta labaade damirka mansuubki le inadan ismigeedu muna mansuubayn ma mustatir bu noda damirka mansuubka mustatir bu ya absalam damirka mansuubka mustatir bu ya damir mansuub mustatir bu noda mise mustatira ya u noqda isna ya culimo damiir marfuucunba maxaa u daliila walaa yakunu marfuucan waaya nafyi mi noo keenay sooma waay alifyaana maxay noogu daliilana soo marnay wa min damiiri rafci maa yastatiru kafcal uwaafiq naqtabid id tashkuru wa min damiiri rafci maa yastatiru bas damiiru nas mustatir mawa noqdo weliga alla iska ilaali laa yujid damiir nasba mustatir ah iyona kuu qarsoonin waxa mustatirka noqonaya waa rafcan weeyaan warku idin kala caddaado haddaba u fiirso waaye lastitaara lidamiirin mansuubin intaa markaynu isla qaadano wey istakanadan waa maxay istakanadan macnaheed maah waa mustatir maahe waa inxadafe weyan macnuhu wuu go-an yahayba meesha wuu ka maqan yahay wey waa mustatir macnaheedu maaha wuu qarsoomay maahe waa inxadafa saa ma wuu go'an yahay weyan waa inaad saa u fahantaan marka markaa calimtu ana zaydan qaayim waa maxay calimtu waxaan ogaaday anhu shaniye zaydun zayd qaayimin inuu taagan yahay damiirkeygii markaa ismigeedi muxuu noqday marka waa maxduuf waana damiiru shani haye waa calaa ra'yi ibni xaajibin damiiru shaniga aynu ka dhignay weliba waa waajib marka inaynu damiiru shani ka dhigna waayo damiiru shaniga isagu he marjiciisa muxuu ah. yakunu mutaakhiran wa mutaqadim intaba wuu noqonaya isaga sooma ya damir haniga damir haniga ka waran ya waa firi isagu sooma firi waa miya yakunu marjicuhu labadaba wuu noqonaya wuxuu noqonaya jumle mustaw fi lajzaaya ayuu noqonaya isagu marka ayaga meel u noqdaa ma jirto damir shani baan ka dhigana marjican haddaynu calimtu anhu halkeed u celinaysa wax ka soo horreeya lasoo sheega jirta marka damiirshaani buu ku caynoobaya imika damiirshaani ayuuha ayuu ku caynoobaya ilaa waxaanu soo tilmaanay kutub cashiradii hore aanu ku sheegnay shan arrimood oo uu kaga duwan yahay damiirada kale bal dib u soo egeega shan arrimood oo damiirshaanigu damayrta kale kaga duwan yahay soo tilmaano waay ya mayna soo tilmaamin shan arrimood baan soo sheegnay markaa u fiirsa tan oo kale waxaa caynoobaysa damiirshaani inuu noqdo marka zaydun qaamuso mubtadiye khabar maaha jumladan mubtadiya khabarka ka koobna maxay noqonaysaa waa khabarkeygide khabarkii weyan saama ku fahnay marka khabarkeygu muxuu noqday jumlu noqday iyadiina way camal fashay ismigeediina maxduufu noqday waajiba ah. inaad si fiican u fahanteen baan filaya waaya waxaa dhici karta inu iska sugnaadaba in la muujiye soo damiirshaan aan baa dhici kartaba waa baytu shaacirka xaggoose inoogu qorayo فلو أنك في يومي رخائي سألتني طلاقاك لم أبخال وأنت صديق فلو أنك adigu gabadh yahay sa'altanii aad weydiisan lahayd alaaqaki furiinkaaga fii yowmi rakhaai maalintii barwaaqada dhexdeeda haddii aad weydiisan lahayd lam abkhal kumaan dhabcaaleno kumaan gacan adaygen walxaal aad weydiisan lahayd anta adigu sadiiqu saaxiiba ya inagoo heshiisa haddii aad weydiisan lahayd anigoo iska ladan xagga horean kaaga dhiibi lahaa bule xagga hore ayaan he ayaan kaaga dhiibi lahaa laakiin maanta waa maalin daran bu leeya soma markaa deeqsinimi isku ammaanaya katratljuud inaanu kale nin deeqsiya u yahay oo xitaa waxa weeyaan saaxiibkii sakuqaaliga ah inuu ka tago oo ka faaruqo haddii uu ka doono inuu ka tago ya inuu aqbalayo oo yeelayo su waxa weeyaan weydiistay aawadeed waaya maxalushaahidkeenu ka qaadanayna laakin waa inaad waa maxay falow anki an mukhafifatu min nataqiina manan kaaftani waa ismigeedii waa madkuura oo way sheegan tahay damiir shanina maaha de damiir shanina maa waa damiirkaasi caadigaad arkaysaan marka kolalkan oo kalena wuusa muuqan kara lakin waa qaliil wey waa yaryahay wey wuxuu yidhi sheekhu waa intuu khafaf haddii fudaydiyo anna anna naibu faacilki anna haddii fudaydiyo fasmuha jumladana waa jawaab shardigii fasmuha ay fasmu anna annada ismigeedii istakana ay inxadafa waa xadfoonaaday huwa ismigii wlkhabara ay wajcal yeel alkhabara khabarka jumlatan jumlo ka yeel min bacdi an an dabadeed khabarka jumlo ka dhig bugursha intaa maslafani wain yakun ficlan walam yakun ducaa walam yakun tasriifuhu mumtanica falaxsanu lfaslu biqadaw nafyin aw tanfiisin ow low waqaliilun dikru low wuxuu yidhi wain yakun haddii uu yahay alkhabaru khabarkii ficlan ficil haddii uu yahay oo walam yakun aanu ahayn ficilkaasi ducaaan ducaana aanu ahayn oo walam yakun aanu ahayn tasriifuhu ficilkaa gedgedintiisu mumtanican mid reebtoon fal falaxsanu sida wanaagga badan lihi alfaslu in la kala saaro weeyi bayna an walficli an iyo ficilka in la kala saaro weeyi biqad qad lagu kala saaro ow nafyin ama nafyi lagu kala saaro aw tanfiisin ama tanfiis lagu kala saaro ow low ama low lagu kala saaro wa qaliilun mid yar weeyi dikru low low la sheegisteedu way yartahay low la sheegisteedu way yartahay wuxuu leeyaha sheekhu anna hadee la fudaydiyo waynu soo baranay sooma anna hadee la fudaydiyo waynu soo baranay haddaba khabarkoogu jumlu noqonaya buu nagu jumladani ama jumla ismiyey noqoni ama jumla ficliya ayay noqon haddaba haddii khabarkii uu noqday jumla ismiya lam yuxtaj ilaa faasilin faasil looma baahanayo faasil kala saar anti iyo iyo khabarka dee anti iyo khabarka faasil kala saara looma baahanayo waay tusaale calimtu an zaydun qaaimun iminka antan soo mukhafafatun min ahaqiila maha soo maynaan fudaydin sow ismiyadii ma go'no sow khabarkii jumla ismiye mu noqon jumladan ismiyadee zaydun qaa'imun iyo antan in la kala fasliyaa yani waxa weeyaan looma baahno in la kala saaro looma baahno sideedaad iskugu xigsiinaysa oo maxaad odhan calimtu an zaydun qaa'imun baad oran intaa si fiican mu fahanteed waxaa kale oo aan loo baahanayn faasil haddii khabarkii uu noqdo jumla ficliya khabarkii waa jumla ficliya laakiin u fiirso ha iska socono jumlada ficliyada ee khabarka uu noqday ficilkaasi inuu mutasarif yahay waxaa loo eegaya inuu yahay ayru mutasarif ayru mutasarifina waa jaamidkiide haddaba hadduu hayru mutasarif yahay ficilkani oo ficil jaamid ah uu yahay maxaa la samaynayaa faas looma wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca u fiirso antan ya khabarkeygi me waa jumladan dambe ah laysa lilinsaani ilaa maa saca halkaasuu noqonaya in la kala saaray ma loo bahan mise looma baano looma baano limaada khabarkeygii ha noqde jumla ficliya ha noqde laakiin maxaa dhacay ficil jaamida weyaan waa ficil jaamida hadduu ficilku mutasarif yahay ka warrama ficilkii haddii uu mutasarif yahay iyada lafteeda waa la eegaya loo kala qaadaya laba inuu ficilkani ficlu duca yahay iyo inuu ducaana khabar u yahay jumla ducaiya maxaa kasoo horjeeda jumla khabariya sooma jumladan jumla ducaa ficilkani waa ficlu duca ma aha ficilkani waa ficlu duca ya ee ficil khabar a ah ma aha maxaa la samaynaya haddee ficlu ducaa u noqdo iyadana faasil loo baahan maayo aayaddan qur'aankaa wey wlkhamisata an adaballaahi calayha soo saama haddaba adiba anti waa la takfiifinaya oo an bay noqon adabna marka hore ismi waa sooma ya imika waa ficil maxaynu odhan wlkhamisata an adib allaahu alayha ah, cadhadiisa dusheeda ha ahaato waa ka licaanki so ficilkaama noqon ficilkana muxuu noqon ficlu ducu noqon sooma looma baahno faasil u dhexeeya antaad aragta saan iyo qadbiba faasil udhexeeya looma baahno misle fanaynta faasil udhexeeya looma baahno waaya maxaa yimide marka halkaa waxaa ka soo booday khabarkii wuxuu noqday waa jumla ficliya ficilkana waa ficil mutasarifa ficlu ducana ma ila waxaanu soo sheegnay hadii jumla ismiya ay noqoto faasi looma baahno hadduu ficil jaamida noqdona faasi looma baahno ficil ducaa hadduu noqdona faasi looma baahno intii didkoogiimu noqday waa ficil waa mutasarif ducana ma maxaa la samaynaya faasil baa loo bahan yahay afar mid ka ah ayaa lagu kala faslinaya inta anta iyo iyo khabarka afar mid ka ah lagu faslinaya afartii waa maxay ko in qad lagu fasliyo wanaclama an qad sadaqtana wanaclama an ad sadtana antan ismigeedi wuu goanya waynu isla garanana khabarkii waa sada maxaa lagu kala fasiyey ila sadai waa ficil waa mutasarif ducana maaha waa ficil khabara qad baa lagu kala fasliyey maan qad lagu kala faslin qad baa lagu fasliyey waa ta iyo in lagu fasliyo tanfiis tanfiiskii labaa ka dhalan inuu siin yahay iyo inay sawfa iyadoo siin lagu fasliyey calima an sayakunu minkum marda antan waynu isla garanay inay tahay mukhafafatu min athaqiila daliil kale inu haysana waa cali waxa ka hormaray cilmi ya mina mukhafafa min athaqiilan waay haye maxaana kale lagu si kala saaray weliba siin baa lagu kala saaray ila ficilka iyo kumabu ka bilaabmaya sawfana waa lagu kala saari kara sida beetushaacirka waclam fa cilmu lmari yanfacuhu an sawfa yaati kulu maa qudira waclam war cilmi iyo aqoon yeelo fa cilmu lmari ruuxa cilmigiisa iyo aqoontiisu yanfacuhu isagay wax u tarasa ya cid kale intayna horta waxba u tarin isagay wax u tarasa aqoonta isagu yeelanaya anhu shaniya sawfa yaati inuu iman doono kullu maa qudira wax kasta oo la qadaray inuu iman doono de taa cilmi iyo aqoon u yeelanayo maxalushaadka maad garanaysan an yaati maxaa lagu kala fasliyey sawfa lagu kala fasliyey faasilka saddexaad waa nafyi nafyi baa lagu kala faslinaya afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qawlaa ya aye yarjicu iyo anti maxaa lagu kala fasliyey <laughs> amba ma jirto dhade an iyo laa wey waa lasu idqaamay waa inay kuu kala caddaato allaa yarjic waa an iyo laa marka an baa halkan ku jirta an mukhafafatun min athaqiila an abaa ku jirta maxaana lagu kala saaray laadana lagu kala saaray anhu shaniye laa yarjicu ilayhim misl fane iyo inay noqoto nafyigaasi inuu noqdo lamba ayaxsabu alinsaanu anlan najmaca ya cidaamah maxaa lagu kala fasliyey imikana an lantan iyay kuu dhuuman waa an iyo lan isku idqaamin bay anti iyo maxaa lagu kala fasiriyey ficilkii lan baa lagu kala fasiriyey iyayna noqotaba lam caadiya ayaxsabu an lam yarahu taasaad si fican u aragtaan bay la tahay ayaxsabu an lam yarahu an iyo lam maxaa lagu kala saaray lam baa lagu kala saaray markaa nafyigii laguu sheegaya waa saddex midood meel kalea teginba inuu laa yahay iyo lan yahay iyo lam yahay saddexdaasun weeyaan nafyiga laguu sheegaya ama waa lan ama waa laa ama waa lam wey lamaana maaha maana maaha iska ilaali intaa misl fahni u fiirso haddee tanfiis noqdo tanfiiska yuu gaar ku yahay dayay calaamad u ahayn ficil mudaaric soo ficilkay ka faslinayaan mudaaric buu noqonaya siinta iyo sawfada iyo lamtu lamtuna mayna jaazimo manayn ficil mudaaricun yeli lamka yeesha maynan soo marin lantuna naasiba mayna haynba afartaas yay gaar ku yuna ka faslinayaan waa ficil mudaaric qaduna yay gaar ku tahay ficil maadi bay gaar ku tahay ku fasilinaysaa maxay noo timiday low iyo laa bay noo timiday low iyo laa mudaaricna way noqonayaan maadina way noqonayaan amarna meeshaba ma imanayo samaisla fahne amarna meeshaba ma imanayo low bay noo timiday aayaddan qur-aanka u daliila ya wa allaw istaqaamuu amba ma jirto sooma <laughs> waay wa an law istaqaamuu ah, garan waayen sheekh anhu shaniya low istaqaamuu cala ariiqati liasqaynaahum maan adaqa wadada dhabta haddii ay ku toosnaan lahaayeen robc iyo wiman waraabin lahayn bu rabbi yii subxaanahu u fiirsada antii iyo ficilkii maxaa kala fasliyey low baa loo kala fasliyey aayadda kale qur'aanka awalam yahdi liladiina yarisuuna alarda min bacdi ahliha an low nashaa wasabnaahum bidunuubihim ya taasay nii muuqata soo ma an waka waxaa dhici karta halkan ku yidhi wa maxay waaye qaliilun dikru low buu kulalen waa sidee low iyada in wax lagu kala fasliya ma yartahay laba ixtimaal labaduba waa suuragal alfaslu biha lowda in wax lagu kala saaro ujeedaa miya mise wuxuu ujeedaa dikru naxwiyiina fi lfawaasil naxwiyiintu inay lowda ku sheegaan fawaasisha wax lagaga fasliyo ma taas ujeeda ma taasaa mise in iyada wax lagu fasliyaaba yar macnaha fahm waxaa loo jeedaa naxwiyiintu inay fawaasisha ku sheegaan baa loo jeedaaye faslinta iyada wax lagu faslinaya yarmaa durba laba tusaalo qur-aanaad haysataa laba daliilo quraan baan adaysan ya laba daliil baynu haysanaaba sooma markaa maaha macnaheedu faslinta iyada wax lagu faslinayaa yar laakiin macnaha loo jeedaa waqaliilun dikruda waxa weeyaan sheegista naxwiyiintu fawaasisha ay ku sheegaan low baa yar oo tusaale ahaan fawaasisha waxay idhahdaanun waa qad iyo siin iyo nefyun bay dhahdaan intaasubay dhahdaan ee low kumaba daraan way yareeyaan lowda kumaba daraan iyagu marka waa qaliilu dikrlooda loo jeeda waa sida ee ha u fahmin fasliga wax lagu faslinayo ayaa yar si u fahmin biduuni fasilin bay iskaga iman kartaa biduuni fasilin bay ku iman kartaa iyadoon la kala faslin anti iyo ficilkii iyadoon la kala faslin khabarka dhacay waa la arki karaa waa bayt shaacirkan weeyaan waa baxrukafiif calimuu an yu'amaluuna fajaaduu qabla an yus'aluu biacdami su'lin calimuu waxay ogaadeen an yu'amaluuna in la ididiilaysanayo rajo laga qabo ya inta damac kaga jiro ayay ogaadeen fajaadu kadibna waxay deeqeen qabla an yusalu inti aan waxba la weydiisan biacdami su'lina biacdami mas-uulin wax laisweydiisto wixii ugu weynaa ya intaan wax keenaba laodhan noo dhiiba ya ayay iyagiibase sii garteenoo wax weyn bay sii dhiibeen buuri ya maxalushaahidka maad garanaysaan ya antan waa mukhafafatun min athaqiila yu'ammalunana waa khabarkii haddee ah, ah, eega an tani ma naasiba hadday naasiba tahay dee nuuntii leefi lahayde mana nuunta leefteen waa talabaad mukhafafa min ataqiin intay daliil kelinaysa hadda caalamiya daba dhacdaba mana caalamad daba dhicinba ya maa yadullu calaa cilmin oo yaqiin soo maha haddaba khabarkii oo yu'amaluunaah iyo antii iyada oo aan la kala faslin maad arki kartaa taad arkaysa beyt shacirkana kugu daliilaba an yu'amaluuna yu'amaluna jumladana khabarkiibuu noqonaya intaa masl fahne waaya wuxuu yidhi marka halkaan inaad si fiican ufahanteen baan filaya haddii jumla ficliya ay noqoto jumlada ficliyada waa laska eegaya jumlada ficliyada waa laska eegaya ah, wاlkhabaru in kaana jumlatan ficliyatan ficluhaa mutasarifun walam yakun ficla ducaa'in faalaxsanu alfaslu bayna an almukhafafa eh, wاlkhabari biwaaxidin min arbacati umuuri afartaasa lagu kala fasira ama intaa haddii aanu ahayn ficliye u noqday lakin waa jaamid ficliye u noqday lakin waa duce ficliye mabaha waa ismiya faas looma baahanayo misl fani haddaba waa axsan eeg ma waajiba ah, mise waajib maa in la kala fasliya bacdu naxwiyin waa waajib bay idhahdeen bacdu naxwiyin musanifku uu kamid yahayna waxay leeyihin in la kala fasliyaana way banaan tahay in fasliga laga tagaana way banaan tahay laakin waxa fiican fal axsanu alfaslu wiin idhinmaad in la fasliyo ayaa ayaa fiican bn oo waaye jumla ismiya markay noqoto maxaa faasil loogu baan waaye ficilka markuu jaamid noqday maxaa faasil loogu baan waaye ficilka markuu duca noqday maxaa faasil loogu baan waaye ee kolka kale faasil loogu baahday ma fahansanidin bay la tahay su-aashaa jawaabteedu waxay tahay horta waxaan isku ekaanaya la kala marayay an masteriye iyo an mukhafafa min athaqiila haddaba anta masteriyadii jumla ismiya maba daba dhacdo ficil jaamidina maba daba dhaco ficil ducana maba daba dhaco sidaa darteed looma baano faasil maxaanu garananaa inay hawshani tahay an mukhafafa min athaqiil inu isla garanana ama haddee ficilkii waxaan kale u noqdo waxa suuragala ku ekaanaysa antii masteriyad ahayd sidaa darteed siuu ishkaalkaas meesha uga baxo ayaa faasil loo baahday waayo anta masteriyada iyo ficilka iyaga dabadood lama kala fasliyo waansaaufahanti anta mukhafafada iyo ficilkan kalena waa la kala faslinaya macnaha loo socday inta loo warwareegayaba inta inaad fahanteen baan filaya wuxuu yidhi sheekhu wain yakun haddii uu yahay khabarkii yakun ismigeedu waa khabarkii wain yakun ilkhabaru khabarku haddii uu yahay ficlan ficil haddii uu yahay oo walam yakun aanu ahayn ficilkii ducaaan ficlu ducaa aanu ahayn oo walam yakun aanu ahayn tasriifuhu ficilka tasriifkiisa iyo gedgedintiisu mumtanican mid reebtoon ayna ahayn fal axsanu sida wanaagga badan li alfaslu in la kala saaro weeyi bayna alwal ficli an iyo ficilka in kala saaro biqadqad lagu kala saaro aw nafyin ama nafyi lagu kala saaro aw tanfiisin ama tanfiis lagu kala saaro ow low ama low lagu kala saaro waa qaliilun waa khabar soo taqadumay dikru lowna waa mubtadiyo muahara waana min idaafati lmasdari ilaa mafcuulihi bacda xadfi faacili haddaynu caadi u kanna muxuu noqonayaa wadikru nuxaati nuxaadda sheegisteeda low low ay sheegaan filfawaasili kala saarayaasha dhexdoodana ay ku sheegaan qaliilun dikrigaasi ki yar weeyi inaad faadneen baan filaya wakhufifadka ana aydan fanuwi mansuubuhaa wathaabitan aydan ruwi wkhufifat waa la fudaydiyey kaanaka ana waa la fudaydiyey aydan idtu waa noqday aydan noqod ayaa noqday fanuwiya waa la niyooday mansuubuha ay mansuubu kaana kaana mansuubkeedii waa la niyooday wa ruwiya waa la huwa mansuubka waa la wariyey haabitan u yahay baa la wariyey mid sugan aydan idtu waa noqday aydan noqod ayaa noqday waa kii u dambeeyey nawaasikda waa kaana kaanadii lafteedii waa la fudaydiyey kaana iyadoo abay carabi tiri maxay kaan bay idhahdeen kaana unbay idhahdeen kaan iyadana ka warrama horta in la camal siiya waa waajib ismigeediina in la gooyaa waa waajib laakiin goyntan goyntii annada uu ka yaryaryahay annada ka badan annada ismigeeda in la gooyaa waajib bu laakiin tan iyada waa la yar sheegi karaa weya uu ka yar hooseeya waa arrinta labaad ismigeeduna wuu go-aya saddexaadna maxay noqonaysaa khabarkayguna jumla noqonaya khabarkooguna he jumle ayuu noqonaya intaa masl fahne marka kaanadii haddii la fudaydiyo ismigeedii waa la niyoonaya macnaheedu waa maxay fanugiyadana waa maxay bmanaa yuxdaf waa la xadfaya wayuqadar waana lasoo qadaraya inta la xadfa lasoo qadaraya ila imiguma inii sheegaya mansuubkii mustatir ma noqonaya ya lastitaara fi lxarfi walastitaara lidamiirin mansuubin waana imikuna idin laha marka macnaha faniguye waa maxay inta la gooyo ayaa la qadaraya weyaan macnuhu mansuubkuna muxuu ah waa ismiyadii wey wathaabitan aydar ruwina waa taa inii sheegayey oo waxaa dhici karta inuu iska joogaba isagoo mansuuba ismigii oo mansuuba in la helaana way dhici kartaaba waa suuragal buguud tusaalaha daba eega kaanadii la camal siiyaa waa waajib ismigeedii waa la goynayaa khabarkeegina jumlo noqonaya jumladaas waa laba mid ama jumla ismiya noqon ama jumla ficliya noqon faasilkeegu muu sheegin lakin qadrigeynu kusoo marnay maxaa lagaga faslin jiray ama qad baa lagu fasliyaa sidii baytushaacirkii azifa taraxul hayra ana rixaanana lamaa tazul birixaalina wa kaan qadi iyo in lam lagu fasliyo kaan lam tagna bilams labadaas lagu fasirin jiray shaarixuna waa inoo dhigaya jumla ismiya hadday noqoto u fiirso kaan zaydun qaa'imun wa an mukhafafatun min athaqiila hmm, an mukhafafatun min athaqiila waa kaanti caadiga taqaan kaan naso ma garanaysid ayaa la takhfiifiyey maxay noqotay kaan bay noqotay ismigeedi waa maxay kaanhu shaniye zaydun zayd qaa'imun mid taagan wey zaydun qaa'imus jumla ismiya ma jumladani waa khabar ismigeedina me waa maxduuf oo gaanye ina camal fashaana waa waajib intaa masla fahne ama waxay noqonaysaa jumla ficliya laakiin maxaa lagu kala saaraya lagu kala fasiraya lam kaan lam tagna bilamsi kaanhu lam tagna kaanhu shaniya lam tagna bilamsi shalay inayna ahaan baad moodaa inayna shalay ku oolin baabaad moodaa beerta maxalu shaahidku waa maxay anhu ismigeedi waa go-an yahay tagna jumladaasi waxay khabar u tahay kaantay khabar u tahay maxaana lagu kala fasliyey lamtaa lagu kala fasliyey tad iyada lagu kala fasirina waa tan afidataraxu lghayra ana rikaabana lamaa tazul birixaalina wakaanqadi afida azifa baynu soo baranay inu qadri ku marnay azifa iyo afida macnaahuma waaxid waa dhawaaday waa dhawaadin weyan afida waxaa dhawaaday ataraxulu rarashadii hayra ana rikaabana ha yeeshee gaadiidka yagii lamaa tazul zaala yazuulu zaala yazaaludii maati noo camal falase iska ilaali lamaa tazul birixaalina weli lamay zuulin oo agabkayagii iyo rarkayagii wakaanhu shaniya qad zaalat inay la dhaqaaqdaa waad moodaaba ya inay cagacagaysana waad moodaabun maxalsheedka maad garanaysaa antan ismigeedii waa la gooyo waa anhu maxaa lagu kala fasliyey ficilkii iyo iyo kaantii qad baa lagu kala fasliyey kaan kaan qad kaan qad zaalat inay zuushay baa waad moodaaba waayahay taasi waa shardiga hore uu ku yidhi wakhufifat kaana aydan fanuwi halka uu ku yidhi wey w wuxuu shardiga labana wahaabitan aydan ruwi shariga hadda mararkan ka wada wuxuu ku leeyahay mansuubki inuu joogaa suuragalba mansuubki inuu jooga ayaa suuragala ya mansuubki inuu joogo ayaa suuragalaba mansuubku waa ayo waa ismigii sooma in la hela suuragala waa beytu shaacirkan wuxuu yidhi wasadrin mushriqi lawni kaanhadiyayhi xuqaani waa baxrulhazaj wasadrin ay waruba sadrin laab fara badana buuri laabtaasoo mushriqi naxri dhuunteedu ay iftiimayso kaan sadyayihi labadiisa naas waxaad moodaa bui xuqaani laba tantoomaad moodaa bui ya xagga idaarada iyo wareejintu kaga shabaaya fi listidaara maxalushaadka maad garanaysaan kaan sadyayihi antan ismigeedii me sadyay mayna tasniyahan mansuubun biyaa maynahan mana ismigeedii caadiyin biyas marinahan xuqaanina mayna khabarkii ahan waa sida waxaa lagu wariyaa kaan sadyaahu xuqaani qadriga maxaynu ku soo marnay anadyahu xuqaani markaana waa maay kaanhadyaahu xuqaani haddii soo idhaano kaanta ismigeedii unbaa go-an oo waa anhu hadyahuna waa iska mubtade xuqaanina waa khabar jumlada dambaana unoqonaysa khabar unoqonaysa ayo kaanti khabar unoqonaysa bedshacirka kalelkiisa waati lagu werin jiray waa yowman tuwaafina biwajhin muqasamin kaan damyatun tactuu ilaa waariq salam soo qadriga kumaynaan soo marin wa yawman maalintu waasina waxaa noogu iman biwji weji wejigaasoo muqasamin la qurxiyey kaandabyatun garanuug baad moodaa kaandabyatun garanuug ah? kaandabyatun kaanhaa gabadha dabyatun garanuug baad moodaa garanuugtaasoo tactuu u leexanaysa oo laacaysa ilaa waariqi salami geerka sarmaanta la idhaahdo iyo caleentiisa maaljeedku waa maxay kaandabyatan kaandabyatun kaandabyatin intuba inoo banaan yihin maxaad ku kala tawjiin kaandabyatun haddaynu nidhaahno eh? ismigeedii baa go-an soma kaanhaa dabyatun waxaa dhici karta kaan dabyatan markaana waa maxay khabarkeegiiba aya xagga dambaade kaan dabyatinna antanaa zaaida kaafta xarfujara kaan dabyatin kaaftu xarfujir bay noqon antuna zaaida noqonaysaa kaaftana maxay jaraysaa dabyatinta ayay jaraysaa halkaana maxaynu ku qaadanay waa kaanti khulaasadu maxay noqonaysaa xuruuftii layta lamaba adkeeyo iyada lacallana biluqaatiha shadka lagama daayo laakinna haddee la fudaydiyabah iyaduna camal falasa inana haddee la fudaydiyahe in camal fashaana way banaan tahay in la camal haleeyana way banaan tahay lakin maxaa fara badan in la camal haleeyo anna iyo ka annana haddee la fudaydiyo maxaa waajib ayaga in wuxuu yidhi sheekhu wakhufifat waa la fudaydiyey kaanna kaanna aydan idtu waa noqday mafcuul mudlaq aydan noqod noqday fa nuwiya la niyooday mansuubuha mansuubu kaan kaana mansuubkeedii oo ismigii ah waa la niyooday bimacnaa inta la gooyey baa la qadaray wa haabitan wa ruwiya waa la weriyey huwa mansuubkii haabitan xaalu yahay baa la weriyey mid sugan aydan idtu waa noqday aydan noqod ayaa noqday wallahu aclam